bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaamu عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbih أجmaciin ama bacd qala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu taعaalى canhu baabu jazaءi اlwaalidiin wuxuu baab yahay jazaء اlwaalidayn labadii wax dhashay abaalgudkoodii waalidku jazaha uu ilmihiisa ku leeyahay buu baab yahay xadaثana qabiisa ibnu cuqbaة الsuwaa'i waa nin saduuqa rubama khaalafa akhraja lahu اljamaca qaala xadaثana sufyaan ibnu saciid aلthawri imaam ahli اlkuufa nin la yaqaano weeye caan ah can suhayl ibn abi saalix suhayl ibn abi saalix asaguna waa saduuq tagayara biaakhira akhraja lahu اljamaca ama albukhaari fainahu yarwi canhu maqruunan aw tacliiqa can abihi aabihi oo abu saalixa magaciisa dakwaan baa loo yaqaanaa waxaa uu mowlo u ahaa juwayriya juwayriya zawji rasul lah sal slam ayuu u ahaa mowla waa nin taabicoo iqa isaguna min rijaal jamaca can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi laa yajzi oma abaalgudo waladun ilme waalidahu kii dhalay waalidkii dhalay uma abaalgudi karo ilaa an yajidahu ilmuhu inuu helo waalidkii mooyeen mamluukan asagoo lahantay oo addoon ah oo fa yashtariihi uu ilmuhu soo iibsada aabbihii ama hooyadii oo fa yuctiqahu markaa u xoray yacnii ilmuhu ama waladku waalidkii ooma abaalgudi karo oo ixsaankii iyo abaalkii iyo xaqi lagu lahaa ma gudi karo ilmuhu ma gudi karo ilaa uu waalidkii helo asagoo addoona la haystaa kadibna u xoray yacnii iska baddaa wax kala wey aabbaha iyo hooyadaa oo addoono gacan bini aadam ku jira haddaa intaad hesho aad xorayso markaa unbaad xaqooda dhowayn kartaa ayib intaasuu xadiidku tilmaamaya ilaa an yajida inuu helo mooyo ilmuhu hu waalidkii wey mamluukan asagoo lahantayoo addoon oo fayashtariihi uu soo iibsado ama fayashtariihu uu soo iibsado oo uu soo dato ilmuhu waalidkii oo fa yuctiqo markaa u xoray sunnaduna waxay caddaysay ruux maxram ah ama waalidka ha noqdo ama adeerka ha noqdo ama habareerta ama eedada ruux maxram ku ah hadduu gacantaada soo galood mulkido markaad mulkido horu ku xoroobahaya adiga waxba weydiin maayo yani ruux maxram kuu ahoo maxaarimtaada ka mid ah hadday dhacdo inkays inuu gacantaada soo galo addoonnimo gacantaada ku soo galo saacaddaa uu gacantaada soo galo toosuu xoroobahaya maxaa yeelay maxaarimtiisma addoonsan karaan laakiin halkan waxaa wey suuriya tacbiir la cabirahayo waalidku xaqiisu intuu leegyahay qaala imaam albuhaari xadaana aadam ibnu iyaas xaddaynu soo maran aadam ibn abiyaas xalaynu soo marayni waa nin fiqo xaafid ah min rijaal jamaca qaala wuxuu yidhi ee sheekhaas xadaana shucba ibn alxajaaj abu bistaam alwasiti min rijaal jamaca qaala xadaana saciid ibn abi burda saciid ibn abi burda waa iqat habt akhraja lahu اljamaca ila ana riwaayatahu can ibni cumar mursala la qaala wuxuu yidhi ninka asaga ah ee taabicigaa samictu abi aabbahay baan maqlay oo ah abu burdi samictu abi abu burda ibn abi muusa alashcari ninkaas wey samictu abi aabbahay baan maqlay abu burda ahaa yuxadiu asagoo sheegayo ka sheekaynaya annahu asagu shahida inuu goobjoog ahaa ibna cumara ibna cumar baan la joogay buui goobjoog la ahaa walxaa rajulu nina yamaaniyun yatuufu bilbeyt yacnii ninkan ibn abu burda ah oo ibna abi muusa alashcari waa wiiga cabdullahi ibna qays alashcari uu dhowr taaricu jaliil ah anahu weriyaani shahida inuu xaadiray ibna cumara ibna cumar baan la joogay buuhi wa rajulan nina ninkaasoo yamaaniyon reer yamaneedana yatuufu uu ku dawaafahayo bilbeyti kacbada ninkaasoo xamala xumbaaray ummahu buu ku xumbaaray waraa'a dahri dhabarkiisu saaray hooyadii buu dhabarkuu ritay gaadid hooyadii baa socon weyday dawaafkii bay geli weyday ama wuu ku cuslaaday socodkii dhabarkuu u ritay gaadid buu ka dhigtay gaadid buu u noqdaan ujeedaa gaadid buu u noqda yaquulu asagoo ila dhabarku hoyadu ku wataa wuuna la dawaafahayaa wuu dawaafinayaa tunkayna u saaranta wuxuuna leeyahay innii lahaa baciiruha almudallal in udcirat rikaabuha lam udcar saasuu leeyahay innii anugu lahaa hooyaday waxaan u ahay baciiruhaa ritigeedii gaadidkeedii almudallal ee hayinka laga dhigay rita hayiin oo biyomadaadsaan ah oo hooyadii intuu doona wadi karaan haybuu yani waa muku geeranaya intaasu qaadahaya ruux markuu shaqo hayoo kale mara badan laga yaaba xoogow maansaa inuu qaado xoogow tix oo isku dhiirigelinaya inuu qaado marka beeraha la falhayo marka ceelasha la shubahayo iyo marka xabaalaha la qodahayo iyo mara badan baa laga yaaba inaad xoogow qaxa laga siiyo dayib innii anugu lahaa hooyada waxaan u ahay baciiruhaa ritigeeda ama gaadiidkeeda almudallal tadliilku waxaa weye waa ritiga hayinka la leeyey shanqar iyo jaqaf midna aan ka cararayn in udcirad haddii la fujiyey rikaabuhaa gaadiidkeedii ritigeedii lam yudcar aniga layma fujinin buui idcaarku waa maxay waa nufuurka wey neefku markuu banjoogoobo ama uu bayrta qaboo kale caraan yaa in udcirad yani in nufirad wey yani ritigii hadduuba baxsaday ama la waayey ama gaadiidka lagu qaadi lahaaba uu dhib qabsaday anaa diaran imaa inay ritigeeda heshoy ku dhawaafto oy gaari ka dhigato haddii laway anaa diyaaraw in udcirad haddii la argixiyey ama la bajiyey ama uu baxsaday rikaabuha yani baciiruha ritigeedi wey gaadiidkeedi lam udcar anaan lay bajinin buu leeyahoon inaba diyaar ah yani ritigaa duqaadi waayo ama xanuun ku soo baxay ama u banjoogoo bayr iyo cararitaan ku soo baxa anaa diyaara wey intaasuu marka qaadaya ninkaas macmuudu waxaa weeye hooyada waxaan ahay ritahayiin oo biyo madaadshaan ah oo hodanqabada hadduu ritigeeda cillo ku soo baxday gaadiidkeedina anaa joogow uma qaala wuxuu yidhi ninkii yamaaniga ahaa ee hooyadii dawaafinayay yabna cumara ina cumarow aturaanii ma u aragtaa ma ii aragtaa jazaytuhaa hooyada inaan u abaalguday buuri haddaaban intaan tunka u ritay sidii ritigaan u dawaafiyey oon halkaaba marhayo ma u aragtaaba inaan abaalka hooyada meel saaray xaqeeda inaan gutay waalidnimo ma ii aragtaa aturaanii may aragtaa buui jazaytuha hooyadii inaan u abaalguday qaala ibnu cumar wuxuu la maya wax kastood samaysa ama tunka u rido ama tixtiri ama gaayid hayihin oo hubiye madaafana noqo hooyada abaalkeedii maadan gudin walaa bizafratin waaxida hal nabarna oma dhigmay waxaad ad u qabatay walaa maa jazaytahaw walaa jazaytaha laa bizafratin waaxida zafradu waa maxay waa yani ruux markuu nabarka qabto neefsiga uu neefsanayo yani naqaska kugu yar dhagahayo hibaad lee soo tuuraysa halkaa neeftae yarta ah uu habeenuu nabar qabtay ama ay kaa naxday ama adoo dhacay ay naxday ama markay ku foolinaysaba nabarradii qabanaya hal nabaroo lamid ah hal nabaroo ka mid ah intaad qabata madha nawe adna waxaad leedahay abaalkeeda meel ma dhigay oo xaqi hooyada meel ma saaray hal nabar ama hal neef baa yaan ku fileen weeye kuma filla waxaa tamaysa walaa bizafratinna maalan waa gudan wey bizafra yani waa naqaska ruux uu jiday tardiidu nafas neefta ruux celcelinaya hal xiiq wey hal xiiqna allah ka dhigo ama hal nabar ba allah ka dhigo walaa bisafratina kamana abaalmarinin ama umadan abaalgudin waaxidatin oo keliya uma طaafa ibn cumar ibn cumar baa dawaafay faata lmuqaama maqaama ibraahim buu tegey marka markuu dawaafka dhammaystay lanno waxaa sunna markastuu dawaafto dawaafka ama dawaaf waajib ha noqdo ama mid sunna ha noqdo inaad bacda dawaaf ragcatayn tukato sida raajix ah faata muaama muqaam ibraahim buu tegey ibna cumar fasalla wuxuu tukaday racatayni ragcatayn buu tukaday uma qaala wuxuu yidhi yabna abi muusa abi muusa wiilkiisiyo waa abu burde abu burde haddaynu soo marayna wey ibna abi muusa ina kula ragcatayni labadii ragcadoodba tukafiraani waxay dhaafahayaan oy baabi'in hayaan maa amaamahuma wixii ka horreeyey dembi ahaa yani wixii la soo dhaafay wey yani waxal aan la gaadhin ma ah hadda wuxuu jeedaa wixii la dhaafay bay dhaafahayaan saxiix isnaad buu sheekhu yidhi xadiidku waa saxiix maxaa yeelay takfiiru kulli lixayn ragcatayn baa asaguna macnaha ku sugan xataa muramada iyo waxyaabaha dhaca ragcatayn haddii la tukado waa dhaafahaya idan ragcatayn kasta oo khalfa maqaami ibraahim lagu tukadaay waxay dhaafahayaan wixii ka horreeyey ee dembiga dhacay bay dhaafahayaan ibn cumar marka markuu saa leeyahay yani hadalkan waa hadala ijtihaad iyo qiyaas iyo caqli ka furayn waa tawqiif idan nebi maxamed buu ka soo xiganaya waxaana halkaasii kaalmaynaya ibnu cumar lagu yaqaanay tatabuc zaa'id ah kudayashadiisu nabi maxamed ku dayanaya kuna gaarsanaya sunnada aad u badna marka waxaa laga qaadanaya marka inay tahay xadiidkii cabaas mardaas asulm iyo dheeraana macnahan hadda uu tilmaamaya xadidku waa tilmaamaya in ragcataynka khalfa maqaamka lagu tukadayo ay dhaafayaan dunuubta badan ee ka horrayso almuhim maxalufaadku waxaa weeye in hooyada iyo waalidka wax kastoo u tartaba aadama abaalgudi karin inaan xaqoodii la gudi karin ee ruuxa muslimka intuu nool yahay inuu dadaal laga doonay qaala imaam albuhaari xadaana cabdulahi bnu salix abu saalix almisri waa nin saduuq ah kaiir alhalad kaatib leyt baa loo yaqaana leyt ibnu sacad hadda soo socda ee ku xiga ee sheekhiisa ah ayuu karaani u ahaa gacanyaro u ahaa u khidmayn jiray axaadiiana ka warin jiray kitaabahana u qori jiray nin aad qiimo badan buu ah hadduu kitaabkiisa wax ka warinayo waa abt baa le صaxiix اxadii laakiin hadduu samaac wax ku warinhayo fiihi hafla shadiida ayaa la sheegaa almuhim waa min rijaal abi dawuud wاtirmidi wabni maaja bukhaari tacliiq bu wax kaga wariya inkastoo mizi iyo xaafid xajar isku haystaan oo barhkood ay leeyihiin bukhaari si toos wax oga wariya ay leeyihiin qaala wuxuu ii wadaadkaas xadaanii leyt ibnu sacad alfahmi اlmisri waa imaam ahli misra ninka odhan jira weeye shaafici alleyf ibnu sacad afqahu min malikin ila ana asxaabahu dayacuuh wa fii riwaaya ila ana asxaabahu lam yaquumu bih malik ibnu anas imaamu daar alhijra abi cabdillahi alasbaxi iyo leyf ibnu sacad haddii lasu fiiriyo xagga fiqiga iyo aqoonta wuxuu odhan jiray shaafici waxaa aqoon badan oo cilmi badan leyf ibnu sacad laakiin maalig asagu cilmigiis wuxuu u soo baxay oo u tarmay ardu lahaa arduu ka tegey oo madiine qabsatay oo culummo noqday oo cilmigiisii nashriyey oo meel mariyey laakiin layd ibnu sacad asagoo arda kama tegin saa darteed baa cilmigiisii aqoontiisi ay u yaraato cilmigiisi aan loo ogaan shaafici weliba asagoo doonaya inuu urxulaysto aado ayuu ka hor dhintay weli markii masar u tegey baa layley wuxuu dhintay maalmo ka hor aad booga nahay ayb marka sidaas wey culamada hadda markaad aragto aad fiiriso waxaa ogeysaa nin cilmigiisu uu xadka baxaayo oo zaa'id ahaa magaciisana aan la sheegsheegaynoo muuqanin bulshada muslimiintana aan ku lahayn magac badan aan ku dhexlahayn aan laga warqabin oy culimmada qaarkood aan ka warqabaan iyo nin xoogo asagoo iska masaargaab ah, oo iska kitaabgaablow ah magaciisa meel kastaba u gaari taa waxaa keenhaya kolba bulshada iyo shacabkaad ka tagto taasaa keenaysa waana qabuul min allah inta badan taasay u soo sida hadda eh, cabdiraxmaan ibnu yaxya almucallimi culimada hadda joogtaa kulligood wax isku waafaqeen fannigan xadiidka ninka u yaqaanin iyo cala ilaaq wa maca daalika dad yar baa ka warqaba ragga fanniga xadiidka iyo ku shuqulla baabka anba og ninkaa wuxuu ay miisanaysa ayib waxaa kaloo la mida ah axmed shaakir raxmatullah calayh isagoo nin caalima faqiiha ah, luqawi adiib ah muxadid ah mufasir ayuu ahaa akar min alaaiina sano qaadi misr ka ahaa sheekh albani wuxuu leey waa min nawaadir alcasr ayuu ahaa wamaca dalika magaciisu waa khaamil dad yar baa ka warqaba wadaadda ka dambeeyey oo ka aqoon yaraa baa ka magac dheer yaa ka magac dheer sida sheekh ibn baas raxmat ullah caleyh oo kale sheekh ibnu cuthaymiin oo kale sheekh albani oo kale raxmat ullah caleyh ayaa ka mid a ah. idan waxaa kolba keenaya dadkaad ka tagto iyo tarankaadu intuu noqdo baa keenaya kolba qabuulkii aad hesho ayb qaala wuxuu yidhi layt ibnu sacad xadaanii khaalid ibnu yaziid aljumaxi abu cabdiraxmaan ahraja lahu ljamaca waa nin taqo faqiih ah can saciid ibni abi hilaal saciid ibn abi hilaal bacd ahli waxay leeyihiin waa ikhtalata arrintaa waxaana aad u taageera ibnu xasan baa taageera wuxuuna ka soo guuriyey abi zakariya saaji can axmed bn xambal yuu ka soo guuriyey inuu ikhtilaaq ninkaa ku dhacay laakiin sida abubakr afar ku qoran ee su'aalaadkiisa axmed uu weydiinayo yakhlid yakhlid ayuu isticmaalaa ikhtilaadka iyo khaldiguna farqi baa udhexeeya cinda ahli اxadiiث ayib khaldigu wuxuu noqon karaa ruuxoo dhowrka hor xadiiثyo isku dara aan badnayn laakiin ikhtilaadku waa adoo dhan khad ka baxaba oo tagayur intaad dhaafto caanihi biyo isku dara oo marka riwaayadaadii qabla ikhtilaad nin kaa wariyeyna waxay noqonaysaa saxiixa haddaan cillo kale ku bixin wixii bacd alikhtilaad kaa wariyeyna riwaaya waxay noqonaysaa daciifa haddaan jaabir kale uusan soo bixin wixii la garan waaye ma bacd alikhtilaadba mase waa qabla alikhtilaadna yutawaqaf canhu waana meesha asalkana waxaa laga qaatay xadiidkii fi saxiix ahaa hadday ahlu kitaabku waxa idiin sheegaan falaa tusadiquhum walaa tukadibuuhum haddaad tasdiiqisaan waxaa dhici dhici karta inaad hay aadhay er, e, baail aad ah rumaysaan haddaan beenina maxaa dhici inaan baail rumayno si aafadaa looga badbaado nabigu qaacidu dejiyey inaan tasdiiq iyo raddi midnaba aan lagu samaynin waxaan shareecadu ka hadlin sidoo kale ninka mukhtalidka ah wixii qabla asamaac iyo bacda asamaac midnaba la ogaan waayo ka riwaayata ahli kitaab baa la istaajinaya falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum yani mar hadduu saa yahayna riwaaya waa marduuda la xujaysan maayo sida hadalka ahlu kitaabka aan loo xujaysanayn baa riwaayat almukhtalif aan la xujaysanayn haddii loogaan waayo xilligay ahay loogaan waayo ayb saciid ibn abi hilaal marka sidaas wey laakiin jumhuur ahlicilmi waxay marayaan in ninku uu yahay nin iqa ah riwaayat ibni xajam iyo warkaas zakadii saaji uu sheegayna oo mukhaalif uu yahay liqowli jamaaca saa darteed dahari fi اlmiisaan iyo kaashifka iyo kitaabkiisa muqniga iyo meelo badan dheg jalaq oo muusan siinin warka ibnu xasan iyo saaji ay soo guuriyeen sidoo kale xaafidku waa inkirsan yaha taqriibka iyo marka warkaa la fiiriyo ama sheekh albani raxmatullah calayhi asagu wuxuu maraa in saciid ibn abi hilaal uu yahay nin daciif ah oo uu yahay mukhtalid ayuu maraa xataa ardaygiisa sheekh albani abu isxaaq eh, alxuwayni kitaabkiisa junnat almurtaab wuxuu marayaa saciid ibn abi hilaal inuusan mukhtalid ahayn laakiin rubama wahima nin iqana uu yahay xadiidkiisa la saxiixinayo almuhim waa masala khilaafiya baxdi gooni ayay u baahanta can abi xaatim salaamة bni diinaar min iqaati الtaabiciin can abi murata mawla caqiil ibn abi aalib yani salaamة bni diinaar asagu waa nin macruufa min iqaati الtaabiciin wana akhraja lahu اljamaca wغayruhum can abi murata mawla caqiil ibn abi aalib mawla umahayna waa la yihahda asaguna waa nin iqa ah min rijaal اljamaca ana aba hurayrata saxaabiga aba hurayra ah kaana yastakhlifuhu waxaa khaliif ka dhigan jiray oo kaga tegi jiray magaalada madiine marwaan ibn alxakam marwaan baa markuu madiine ka baxa asaga amiirka ah xilligii reer bani umay asaga ay weliba xataa khilaafadda cumaan buu ka ahaa amiir ayib mararka qaarkood mase wuxuu aha xilliga cabdilmalik filaya inuu xataa aakhirkii khilaafadda cumaan maruu ka noqday eh, amiir laakiin markuu caanka ah waa xilligii la gaaray xilligii mucaawiya xillig wax ka dambeey weyaan idan markuu madiine ka baxo ama xaj aado ama jihaad iyo meel u baxo marwaan madiina waxaa lagaga tegi jiray marar badan uu kaga tegi jiray marwaan abu hurayre kaana wuxuu ahaa ninka laydhaha marwaan ee kaana abu hurayre yastakhlifuku khaliif ka dhigto marwaan waxa khaliifka dhiganaya ee meesha wax ku reebahayahay waa marwaan ninka lagaga tegina waa abu hurayre sida hadda ka muuqata daahir riwaayad ama aaaar badan ay tilmaamayaan wa kaana waxaa yakuunu uu ahaado abu hurayre bidilxulayfa abuurina maro badan wuxuu tegi jiray dalxulayf uu tegi jiray waa meeshaa taqaanaan hadda laga xarmado marka loo dadka madiine dhanka ka yimaada ay ka xarmadaan waadi eh, eh, alcaqiiq u dhow yahay ayib wa kaana waxaa ahaa yakuunu ku ahaa abu hurayre bidalxulayfuu maro badan tegi jiray fa kaanat ummu hooyadu waxay ahayd fii beytin wa abu hurayra fii beytin aakhar dalxulayfe markuu taga beero ku ayuu tegi jiray ayib hooyadii baa marka guri ku lahayd asna guriga wuu tegi jiray labada guri baa isu dhegana qaala wuxuu i ninka raawiga ahaa oo ah waxaynoo dambe abi mura mawla caqiil bn abi faidaa goortii araada uu doono abu hurayra an yakhruja inuu baxo oo uu meel aado yani inta dambe waxaad moodaa fakaanat ummuhu fii beyt inay madiina tahay inay madiina tahay siyaaqu inkastoon shuraaxdu aysan caddaynin siyaaqu waxaad moodaa abu hurayra markuu doonayo inuu madiine ka baxo oo doortiisii dalxulayfe ku taallay uu aado asigii hooyadii baa isgarab deganaa filmadiina macnahaasaa aad moodaa inuu toosan yahay lanno yani markaan barbaaray wax riwaayo oo caddaynaysa abu hurayre hooyadii inay dalxulayfe deganeen ma helin laakiin riwaayad fara badan ba waxay caddeeyeen in ay joogtay madiina idan markuu abu hurayre uu damco uu madiine ka baxo oo beertiisii caqiiq ku taalla ama dalxulayfe ku taalla inuu aado uu doonayo hooyadiibuu macasalaamin jiray hadhow markuu beerta ka soo gale uu soo noqdana ayadu haddana salaami jiray macnahaasaad moodaa inuu meesha ku aadan yahay ayib wax intaa ka dheer haya ma jira oo wax noo kordhinhayo intaanan wax dardarin anaad isagoo firinaysaa waaya fakaanad ummu hooyadu waxay fii beytin beyt oo filmadiina ku yaala wahuwa asaguna fii aakhara guri kalu deganaa qaala wuxuu yidhahdu faidaa araada markuu doono abu hurayre an yakhruja min almadiina yacni madiina inuu ka baxo markuu doono waqafa wuxuu istaagi jiray calaa baabiha hooyadii albaabkeeda hooyadii albaabkeeda soo istaagi jiray faqaala wuxuuna odhan jiray assalaamu calayka yaa ummataa hooyey nabadgelyo dushaad ha ahaato yaa ummata hooye waraxmatullahi ee naxariistiisa allah ku siiye oo barakaatu iyo barakaadkiisaba fataquulu hooyadii waxay ugu jawaabi jirtay wacalayka asalaam yaa bunaya waraxmat ullahi wabarakaatu hadal macaan buu la yimid oo sunno oo salaan ah oo baarinimo leh kadib hooyadiina hadal macaan bay ugu jawaabtay wacalayka asalaam nabigeeda dushaad ha ahaato yaa nabiy allah nabiga ilaahay waraxmat ullah barakaatu intaa marka hooyada ugu jawaabto haddana mar labaad wuxuu odhan jiray fayaquulu wuxuu odhan jiray abu hurayre raximaka illaahu allah ha kuu naxariisto hooye kamaa rabbaytanii saad iisoo barbaarisood iisoo korisay sahiira anigoo yar waagaan yara saad ii soo korisa ilaha kugu naxariisto abaalka allah ku siiyo fataquul hooyadu waxay ku jawaabi jirtay raximaka allah adun allah ku naxariista kamaa barartanii kabiira saad baari ugu noqotay adoo weyn allah adaguna kugu naxariisto yani anuu waagaa jir haddaan ku koriyey aduguna hadda markaad weynaatay baad baari ii noqotay idaa abaalkii waad guday weeye adugu allah ku naxariisto uma intaa kadib idaa araada markuu doono ama damco abu hurayre an yadhula inuu madiine soo galo madiine inuu yimaado macnaha taasaa ay ku caddaanaysa sanaca wuxuu samayn jiray milahu arrintii hore wax lamida ah. markuu soo galona wuu iman jiray hooyadii albaabkay soo istaagi jiray assalaamu calayka yaa ummatah calayki yaa ummatah buu odhan jiray ayadna wuxuu dhihi jirtay wacalayka asalaam yaa bunay waraxmat ullahi wabarakaatu kadibna wuxuu dhihi jiray raximaka allaahu kamaa rabbaytanii sahiiran ayadna wuu jawaabi jirtay inta oo kaleu samayn jiray sheekhu wuxuu qoray daciif اlisnaad sanadku waa daciif fiihi saciid ibn abi hilaal baa ku jira asadafi kaana ikhtalaa wuuna isku darmaday oo ikhtilaad baa ku dhacay ayib laakiin aarku xadiidka haddaanu hayno wuu iman doonaa raqamka afar tobnaad buu ku iman doonaa bisanadin aakhar marka saa darteed aarku waa xasan aarku waa xasan haddaynu sallinno wey haddaynu sallinama wey laakiin haddaan la sallimin binafsihi ba ku yahay xasan lanno cillo kale sanadkuma laha aan ka hayn saciid marka calaa ariiqati sheekh albani raxmatullah calayhi waxaa weeyaan sanadku waa daciif laakiin yanjabir bisanad alaakhir alaati fii raqam arbacata cashar halkaasuu kuman doonaa intaa hore qisada maan ku jirin mooyeen afarku intiisa kale waa sugan yahay waxaynu maraynaa afarku inuu xasan yahay baynu maraynaa qaala imaamku xadaana waxaa noo warramay abu nucaym lanno arrintaa waxaan ugu keenay xufaadii badankood waxay mareen ayagoo soo guuriyey ibnu xasam arrintuu sheegay soo guuriyey qowlka zakariya saajina soo guuriyey baysa dheg jara u wuxuu leeyahay minha iqaat weyaan axadu iqaat alimaam alxaafid alfaqih buu leeyahy xaafid xaafid dahabi fi siyar wuu maraya aaniga kutubta mukhtalidiinta qora ama ikhtilaafka ka hadlay culamada qoreen laguma darin saciid ibn hilaal sadafi laguma darin idan marka shekh umar raxmat ullah alayh waxaad moodaa inuu asagu intuu baaray ay u xoog badatay inuu ninku yahay mukhtalid lahu ra'yuhu iyo ijtihaadka sheekh raxmat ullah alayh ama laakiin haddii xataa aanu sallinno inuu yahay mukhtalid sanadka dariiqa kale soo socda bayna ku xoojinayn saa darteed waana xasan atarku وxadثna <clears throat> abu نucaym alfضل بn dukayn الكuفي min rijaal الجamاعة qala xadثna سufyaan ibn سacيid الثwrي abi cabdالlah can caطاء ibn sa'ib caطاء ibn sa'ib abu mxamed الثقفي الكuفي wa صaduuq اkhtalطa bآkhira ayb marka waa min rijaal الbukhaarي والsunan inuusan muslim riwaaya kulayn baan filaya وبالmuنaaسaبة xalay waxaan soo maray yaca ibn caطاء الcaamiri inaan idhi wa أkhraجa lahu الجamاعة yani sunanka iyo muslim baa wax ka wariya bukhaari laakin fi juz اqra wax ka wariya basa saxiixsa riwaayo kuma laha arrinta wuxuu ugu baraarujiyey abu cabdiraxmaan alcaamiri jazahu اllahu khayra ayib caطaa ibnu saa'ib asagu marka waa abu moxamed aلthaqafi alkuufi baa loo yaqaanaa waa saduuq ikhtalata biaakhira ama riwaayatuhu riwaayatuhu can الthawri ayaa wax yar lagu sheegaa weliba wax yar baa lagu sheegaa maxaan ujeeda riwaayatu can athawri qabla اlikhtilaad wey xamaad ibnu salama iyo thawri iyo shucbe iyo rag badan ba waxay ka wariyeen qabla اlikhtilaad idan hadda maxaa meesha inoo jooga thawri baa inoo taagan idan marka wax ba'sa ma laha ikhtilaadkiisa yarka ah waxbana yeeli maayo can caطaa ibni saa'ib can abihi aabihi oo saa'ib ibni malik ama saa'ib ibni yaziid baa loo yaqaana waa nin iqa asagu akhraja lahu الbukhaari fi اladab wالsunan can cabdillaahi ibni camrin wiilku waa caطaa ibnu saa'ib aabuhuna waa saa'ib ibn malik can abihi marka sidaas wey qaala wuxuu uhi cabdulaahi jaءa rajulan nin baa u yimid ila اnabiy rasuulku u yimi salawaat ullahi wasalaamu calayh yubaayicu asagoo kula ballamaya cala alhijrati in la soo hijroodo oo laga soo tago beledka intaa ka tagto ad u timaado iyagoo laba qaybood ba xilliga nabi mxad sal slam ee siirada caanka ahayd in ruuxuu ahalkiisi iyo maalkiisa uu ka soo tago kulliyan uu nabiga u yimaado iyo dadkii reemiyiga ahaa ee iyagu intay soo hijroodaan nabigu u yimaadaan oo xoogou ka bartaan haddana laabanay oo loo fasaxay kuwa ayagu fasax bay u qabeen hadhow marka jihaad iyo haniimo iyo hawo la qaybsanhayana maamul kalaa jira amaa dadka muhaajiriinta asalka ayagu naftooda iyo maalkooduba lilaahi walirasuul uga soo tegay inay noqdaan xaaraan bay ahayd looma ogolayn marka yubaayicu cala alhijra asagoo hijra kula ballamaya wa taraka ninka wuxuu ka soo tegey abawayhi labadiisa aab yabkiyan ayagu ooyay yani marka ninka waxaa weeye waa ninaan soo noqonayn wey marka waalidku meel baan gaaray waan soo laaban inaysan ku ogin baa laga yaabaa laakiin markay ogyihiin wiilku inuusan soo laabanayni sidiisuba markaasaa laga yaabaa inay oohintu timaado ama ilmadu timaado waa macquul labadii nooc qayb kamid inay tahay nabigu arrinta u sheegay wuxuu nabi maxamedow waan waxaan u imid inaan hijroodo oonaan halkaa ka dhaqaaqo labadii waalid ay dhasheen ayagoo baan ka soo tegey maxaa xal ah faqaala rasuulku wuxuu yidhi irjic laabo ilayhimaa labada waalid ku laabo wa adxikuhumaa ka qosli kamaa abkaytahumaa sad oga oohaysa ku laabo raali macnuhu qosol ka raraadi oo yaa qoslaan qasab ma aha ee macnuhu waxaa weeye ku laabo raalli geliyo ilaan way kuu xanaaqeen way kaa xumaadeen farax geli dib ogu laabo waadxikumaa ka qosli kama abkaytahumaa saad oga oysay xadiidkana wuxuu ka mid yahay min azawaa'id zawaa'idda abu e, cala saxeyn buu ka mid yahay ayib qaala imam الbukhaari waxadaana waxaa noo warramay cabdiraxmaan ibnu shayba cabdiraxmaan ibn cabdilmalik baa loo yaqaana magaciisa cabdiraxmaan ibn cabdilmalik ibnu shayba alxizaami saduuq yukhti akhraja lahu الbukhaari wالnasa'i adu waa sheekh الbukhaari wالnasa'i maro badanna nasa'i buu wasadu kaga wariya qaala wuxuu yihi sheekhaas akhbaranii ibn abi lfudayd maxamed ibn ismaaciil baa magaciisa loo yaqaana caanka ah laakiin kunyadaasuu caan ku yahay kunyadaas nisbadaasuu caan ku yahay maxamed ibn ismaaciil ibn abi lfudayk bal yadaa waa saduuq أraj lah اjamاc qaala wuxuu ihi sheekaas xadaanii waxa i warran muusa ibn yacquub الzamci waa nin muطalibi ah saduuq say اlxifظi akhraja lahu اlbukhaari fi اladab wالsunan can abi xaasim abi xaasim haddaynu soo maraynay magaciisi muxuu ahaa salamat bn dinaar si fiican ana abaa murata waa ariiqi labaad en tilmaamayna hadday xadiidka markaynu marayn ariiqi labaad hadda waa kana idan muusa ibn yacquub waxaa ismutaabacaynaya ninka loo yaqaano saciid ibn hilaal saciid ibn hilaal waxayna isku raaceen inay wax ka wariyaan abi xaazim salaat dinaar ana abaa murata mawla caqiil mawla umahayna waa la yihahda waa kan ibnata abi aalib ahayd ahbarahu wuxuu u sheegay abu xaazimba wuxuu leeyahay ninka abaa mura ah wuxuu ii sheegay annahu rakiba maca abu hurayra ayib idan marka umahayna waa maxay waa ibnatu abi aalib abi aalib gabadhiisi wey oo cali bay walaala cali walaashiiow caqiilna maxay noqonayaan waanay noqonayan ila caqiila walaalkeed idaa marka ninka mura'a marna waxaa la yidhahda mawla ummi haani marna waxa la isleeyahay mawla caqiil ayib oo ummi haani waa in badan la joogo gacantiisa ku jirtay mar baa loo tiriya laakiin asal ahaan xoraynta waxaa iska lahaa caqiil sida ay rag badan marayaan ahbara <clears throat> wuxuu u sheegay marka abaa mura u sheegay annahu wariya shani rakba inuu fuulay ama anahu mure rakaba inuu fuulay maca abu hurayra ilaa ardihi dhulkiisiiba u raacay bilcaqiiqi ku yaal caqiiqu asalkiisu waa meel kastoo jeexjeexan dhulku lagu nool yahay la degan yahay qaybna waa dhul siman jeexjeexa iyo godad badan iyo faraq iyo midna aan lahayn dhulla sheebo badan iyo jeexjeex buu leeyahy dhulka saafsaafana jeexjeexan baa mitna caqiiq la yidhahdaa caqiiquna marka dhul laaga badan le ta goyn uu maray ahayd marka arrintii waxa abaa murra wuxuu raacay abaa hurayra wuxuuna u raacay dalxulayfa ama caqiiq meesha loo yaqaan ilaa ardihi beertiisa baan u raacay buuri abu hurayre bal caqiiqa ku taalla meesha caqiiq loo yaqaano waadi almubaarak ee nabiga ku tukan la yidhi ee dalxulayfa u dhowaa faidaa dakhala markuu galo abu hurayre ardahu beertiisa markuu galo saaxa biaclaa sawtihi riwaayadan dambe waxay inoo caddaysay macnihii horena maray inuu khaldanaa soo saama macnihii horena maray inuu khaldanaa oo ah hooyadu inay deganayd beerta aysan magana deganayn faidaa dakhala markuu gala ardahu beertiisa saaxa wuxuu ku dhawaaqi jiray abaa hurayra biaclaa sawti dhawqiisa ka u dheer markuu karin koroba karkaar kor soo marhayo ama xabiirkii karinkiisu soo istaagu dhawaaqi jirayba ayib wuxuu dhihi jiray calayki asalaam waraxmat اllahi wabarakaatu ya ummatah hooyey salaam iyo naxariis ilaahay iyo barakaadbu dushaada allaha dhigo fataqulu waxay hooyada ku jawaabi jirtay wacalayka asalaam waraxmat اllah wbarakaatu axaadiid baa ku soo aroortay laa taqul calayka asalaam faina calayka asalaam taxiyat اlmowta xadiidkaas mushkil way macnihiisu lanna wuxuu mushkil yahay marar badan ba arkaysa xataa nabig isticmaalaya calayka asalaam kama fii jaamic tirmidi wa hayrihi isticmaalaysa haddaaba horada isticmaalaya hooyada oo isticmaalaysa nabiguna wuxu uri sal slam xadiidkana waa xadiid saxiix ibn اlqayim raxmat calayhi kitaabkiisa axkaam ahli dimma xadiidka uu weywaday ilaakiin aduu yidhi asalaamu calaykum lagugu jawaaba dhib ma laha taa inuu mar yaban filaya laakiin marka hadda laakiin matiibay noqonaysa mise waa ka duwan tahay waa ka duwan tahay oo hooyadu jawaabtay calayka salaam odhanaysa inuu macnaha marhaya iyo in kale hadda aad u garmay lakin mala la fiiriyo axkaam ahlidiin buu aad uga hadlaa ibnu alqayim raxmat ullah calayh yaquulu wuxuu haddana odhanayaa marka ay hooye u jawaabto raximaki illaahu allah kuu naxariisto hooye kamaa rabbaytanii saad iisoo korisay ama iisoo barbaarisay sahiira anigoo yar fataquulu ayadna waxay ku jawaabaysa yaa bunaya wiilkayow wa anta aduguna fajazaaka allaahu khayran khayr allah kugu abaalmariyo wa radiya canka allah kaa raali noqdo ilahay ha ku cafiyo khayr allah kugu abaalmariyo kamaa barartanii siaad baari ugu noqotay kabiir adog weyn oo waayeelah ayib idan aabbow ii kaba maxay dhaheen yo aabbow ii dhan laydhihi jiro soomaalidu wiilka marka caana loo liso hadii aabbo ii kabo aabbo wuxuu ku jawaabi aabbo ii dhan cab wey adaa ku fiicane idan hadal wanaagsan hooyadu haddii la yidhahdo la tarto oo waalidku hadal wanaagsan ba ka soo bixi dad dhagaha ka cunta dhagaha lagaa cuno aunsaas dad ka bilowd waxaa tooday kharbaan oo biyihii caana isku dar waxba kala garanayno oo maskaxdu fundowday adoona inkaar baan kugu wada baa lagu dhihi ilaahay idamkii meel xun ku bax ah, hadaar baa diyaar ku ah ayib marka waa in la islaaliyo wey qaala muusa muuse wuxuu yidhi yani muusa bnu yacquub oo raawihii abi xaazim wax ka warin hayey ah kaana ismu abi hurayra magaca abi hurayra wuxuu ahaa cabdullahi bni camrin yani raawi wuxuu ku faa'iideynayaa abu hurayra waa kunye magaciisu maxaa la yihahdaa wuxuu yidhi waxa leeyahay cbdullahi bni camrin ayib ninkaasna waa nin saduuqoo sayo lxifdi ah ayib laakiin riwaaya ibnu khusayma oo xaafid uu xoojiyo dahabina uu xoojiyo waxay tilmaamaysaa in magaca abu hurayr loo yaqaano cabdushams magacaasna ugu xoog badan sanad marka la fiirinayo cabdulahi bn amrna waa la sheegay cabdiraxman bn sakhar waa la sheegaa cabdushamsina waa la sheegaa magacaasa ugu xoog min xayu riwaaya laakiin ilaa akara eh, ilaa dhowr toban qool in ka badan baa ku jirta magaca abu hurayre magaca loo yaqaano fuqahadu waxay maraayagu cabdiraxmaan inuu magaciisu yahay laakiin ibn khusaima bisanad xasan siduu dahabiyo xaafadku sheegeenba wuxuu tilmaamayaa in cabdushamsi loodhan jiray magacaa hore laakiin khilaafku waxa wy magacaa hore hal ahaadeen ma laga bedelay ila cabdushamsi magac la dayn kara ma ahee nabigu ma ka bedelay haa waa ka bedelay baa laydhi muxuu u bedele ma cabdullaahi ma cabdiraxmaan dhib ma lah xasan alisnaad sanadku waa xasan oo sheekhu wuxuu maraya muusa bnu yacquub azamci inuu yahay in xadiidkiisu la taxsiinayo buu sheekhu maraya almuhim sanadkan xasanka ah ee sheekhu mar inoogu xooji sanadka hore idan maxaa ka soo baxay inuu xadiidku sugan yahay afarku sugan yahay allahuma inta hore qisada ah oo ah abu hurayre in khaliif ahaan laga dhigi jiray beertiisu uu aadi jiray howlahaas inta horan baan qorayn qisada hore laakiin inta kale waa isku waafaqeen iyo wa anta fajazaaka allahu khayran yani alfaada qaarkeed baa udhexaysa ama min xayu aljumla aarku waa sugan yahay waxaan laga qadanayaa abu hurayra inuu hooyadii baarrow ah jamiicu saxaabana saasay ahaayeen raxmat ullahi calayh baabu cuquuq اlwaalidayn labada waalid in la gooyo caaq lagu noqdo caqigu asalkiisu waa qaci iyo shaqi shaygoo la gooyo wey in birigii iyo hilibkii waalidka la gooyo oo la xumeeyo ayuu ka hadlayaa sheekhu baabaystay qaala wuxuu yidhi imaamku xadaana musadad ibn musarhad waa shaykhu اljamaca ilaa muslim wabni maaja xalaynu soo marin labadan baan waxba ka warinin laakiin inta kale waxbay ka wariyaan xadaana bishr ibn mufadal ibn laaxiq arakaashi isaguna waa nin iqa ah abti weliba akhraj lahu jamaca caabid abu ismaaciil bulagu naamaysaa xadaana aljurayri saciid ibnu iyaas aljurayri yani laqabkaasuu caan ku yahay aljurayri ayuu caan ku yahay waana saciid ibnu iyaas waa nin iqa ah ikhtalata bimowtihi qabla mowti bialaa banyada wuxuu xoogow isku darmaday intuusan dhimanin saddex sano ka hor an cabdiamaan bn abi bakrata isaguna min rijal jamacadu an cabdiaman bn bakrata iqaasna ahraja lahu jamaca cabdiramaan ibn bakrata ibn nufac ibn xaaris saxaabiga loo yaqaan abu bakr wiilkiisi wey waa taabic jaliila can abihi aabihuu ka warinaya oo ah nufaac ibn xaaris abu bakra qaala wuxuu yidhi saxaabigaas qaala rasuulu اllah alaa unabiukum saxaaba meedan idiin sheegaynin alaa uhbirukum bay la macno tahay biakbari اlkabaa'iri kabaa'irta ta u waaweyn abaarta midda u weyn ba idiin sheega abaartu bimacnaa inay badan tahay nabagaaka ku cadday abaartu waa fara badan tahayo laakiin abarka ma idiin sheegaa saddex goor nabigu arrintaa ku celiyey alaa um, unabiukum biakbar اlkabaa'ir qaaluu waxay dhaheen saxaabada nabiga dhegaysanaysay balaa haawey nacam ya rasuul allah nabi maxamedow haa qaala nabig wuxuu yidhi al-ishraaku biاllahi loo shariik yeelo ilaahay oo maamulkiisa iyo awooddiisa iyo cibaadadiisa yani rabbi wuxuu matoo dhanba qayb ka mida addoon addumisma lala wadaajiyo yani makhluuqaadka iyo kaa'inaadka iyo waxyaabaha jira mid ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqu muntaya khaaskaa in loo wadaajiso ayaa shirka la yidhahda lanno lafdiga shirka sharaa ku keenaya wax la wadaago wey kaasaa ugu daran waa dembiga ugu weyn wa cuquuqu lwaalidayn ama waalidiin labadii wax dhashay ama intii wax dhasho caaq lagu noqdo aad caaq ku noqoto yani caasi aad u hogaansimi weydo hadalkaad u dilcin weydo waxay dhibsadaan ku samayso waxay kohanayaan aad ku samayso ayib wa jalasa nabigu waa fadhiistay wa kaana wuxuuna ahaa marka hore intaa uu sheegahay ee ishraaga iyo xuquuqul waalidaynka uu sheegayey nabigu wuxuu ahaa muttakia mid dangeyga xogow nabigu uu jiqilaysto dhinacbu u jiif saasuu u janjeeray laakiin markan dambe wuu soo fadhiistay wuxuuna yidhi alaa wa qowla zuur muslimiinay iska jira qowl azuur hadalka beenta ah azuur huwa ulm wاlbuhtaan wاlbail intaba wuu noqdaa waxa beenta ah maxaan ku dhahayy dulmiga shirkiga yani wax kastoon aan xaq ahayn ba qowl zur layaha baa marar badan ladiina la yashhaduuna azuur yani albail xataa lagu marar buu soo gelhayaa zuurka soo gelhaya idan hadda laakiin meeshu wuxuu ugu jiraa hadalka beenta ah lanna beentu nabigu sal slam culamadu waxay leeyihin sida mudaqilciid iyo xaafid xajar waxay leeyihiin shirkiga iyo xuquuqulwaalideynka ayaa qowljuurka ka darane nabigu markuu intuu iska fadhiistay ama dangeegsaday kadib usoo fadhiistay culimadu waxay leeyihin taa macnaheed ma aha in shirkigu uu sahlan yahay ee ay sahlan tahay ee waxaa weeye shirkigu ruuxa muslimkaa haalib waa ka fogaanaya ruuxa muslimka yanfur can ashirki ruuxa bini aadamkaana haaliban abci ahaan wuu ka fogaanayaa caaqnimada oo dadkan kula yaabiba gaal iyo islaamba ruuxa waalidsa u daran waa la necabyaha waa la garanaya laakiin hadalka beenta ah dadka muslimiinta in badanoo kamida way fudaysanayaan way dardarahayaan xariifnimo uu noqonba raganimo wuu noqon hadda afmeenshaarnimo reemagaalnimo been iyo wax laysdaaba mariya waxay noqotay raganimay noqotay maadaama marka dadka muslimiinta qaybo badanoo ka mida ah ay dhici karto inay fududaystaan beenta oy ku degdegaan ama ay ku sibqato nabigu taasuu ka degahaya waryan meesha lagu halaagsan wey ayib alaa wa qowlu zuur baa ka ah wey kabaa'irti marka alaa waa iska xarfu tambiih marka waa baraarujin war iska jira weeye qowlu zuurka ama ogaada weye qowlu zuurku inuu ka yahay kabaa'irta waaweyn maa zaala nabigu kamuusan zuulin yukariruha inuu ku celinayo weedhaa iyada oo ah alaa wa qowlu zuur ama waa qawla zuur xataa qultu ilaan isidhi buuhi anugu laytahu alla haddii nabigu sakata u aamusadas ma fiicnateen yani saxaabigii abubakar waxaan isidhi buu nabi maxamed show waa ku celi wafaanay alaa waa qawla zuur alaa waa qawlu zuur waxay nabi maxamed show inaa iska aamustaa fiican leed yani ayagaa niyadooda iska yidhahdeen laakiin nabiga aamus ma dhahayaan ila ruux hadalka wada aamus inaad tiraa laftarkeedu waa xurmadarro wey dhagaha sidiisa ka dhegayso ayib laakiin maadaama nabigu uu ku celceliye u fahansiiyey nabigay u danqanayaan inuu hadalka intaas enerjigan intaa leegu bixiyo xataa qultu ilaa ashidhigu laytahu alla shalaytee nabigu sakata mu iska abuuso riwaaya xataa qulnaa laytahu sakata ayib xadiiku waa garanaysa fi saxiix idan markaa qowlu zuur iyo riwaayo kale fi saxiix oo jamcisay alaa wa qowlu zuur washahaadatu zuurna waa jirtaa weliba xadidka abu hurayra garanaysaa maxaa yeelay beenta goonida qawls waa lyahdaa beentaad iska u sheegtay bareeraha aad u bareedha goonida waa lyahdaa marna waa been wadata makhaati kac oo makhraati beenaad furaysaa arrintan laba nin baa isku qabtay waxaa tiri anaa mara ka ah anaa makhraati ka ah waana oga mara kacay waana been idan beennimo iyo makhaati beena wadataa waa laba dembi marna waa been mutaxan marka laba dembi oo iswata wey marka maadaama ay ummadda u fududahay dad badan ay dardarhayaan iyo nabigu arintaas u dul istaagay waxaa laga qadanayaa shaygay ummaddu fududaysa markaad waacid tahay ama aad mubaliq tahay ama aad daaci tahay waxyaabaha ay badan tahay bulshadu inay ku dhaqanto ama inuu ka qarsoomo ama aynay sahladaan ay badan tahay inaad in badan dul istaagto ood indhaha kala qaado baa doonaya waxyaabaha waaweynna mar la baraarujiyo baa laga qaadanaya fiqilwaaqic baan la socoto ayib sidii wadaadkii uu intuu maalin istaagay masaajidkii istaagay wuxuu ka hadlay baa la yidhi uun sunnooyinka hala badiyabu afar duhur ka horeysa afar ka dambaysa afar casar ka horeysa maqhribka laba ka horaysa laba ka dambaysa salaatumeydkii salaatubarqankii salaadu shuruuqa wuxuu sunnadoon budaltahay in loo dadaalo oo la badiyo markuu wacdi wadaadku dhammeeyey baa minista wuxuu sheekhow sunnadoon baad ka hadlaysaay salaadii faradka maxuu ilowday wuxuu akhwaanow midnahan faradka tukanin baa jira buuri akhwaanow ruux bini aadam oo muslima ah, oon salaadda faradka tukanin miyaa jira buuri wadaadka waxaa ka maqnaa fiq lwaaqic somaali buse dhex joog ayib wuu dhex joogay ilaa weligii un kitaab minhaajiya safiiniya arbiciin abujacwa daba taagnaa xir un tukatay u arki jiray habeenka khamiisya jamcaha xadrada kale rogta salaadaha tukata intuu bulshada soo dhex galayba muuse arag niman kabaxa oo salaada ka tagahay oon salaadda isku tagayna muuse arag idan waaqiciisibu ku hadlay ku muxaadarayy marka waa inaad markaad wadaadka la socoto in badan bulshada qadxa ka jira dhibaatooyinka baahida la socota la doonaya xadaana maxamed bn salam albikandi abt min rijaal jamaca waana ragga shuyuuhu bukhaari in badan wax ka wariye wey akara canhu alriwaaya xata fi saxiix wa fi ladab fara badan buu ka wariyey asaga abu nucaym qaala wuxuu yidhi sheekhaas ahbarna jariir yani ibn cabdilxamiid ibna qurطin waa iqa saxiib alkitaab akhraja lahu ljamaca can cabdilmalik ibn cumayr allahmi isaguna waa nin iqa min rijaal jamaca weliba iqa fasiix caalin saxiixulkitaab baa layihahdaa laakiin taqayar xifduhu ku bannaa dallasa buuxaafidku raacinaya xogow yani xifdigiisaas yar badelay waagu waa yeelay tadliis yarna inuu sameeya laga yaaba can waraad kaatib almuhiira waraad waana mawlihiisii waa adoonu xureeyey muhiira waana kaatibkiisi karaanigiisa weyaan isna waa nin tiqa ah min rijaal jamaca kaatib almuhiira muhiira karaanigiisi aha qoraagiisii aha ibnu shucba athaqafi qaala wuxuu waraad kataba mucaawiyatu mucaawiya bn abi sufyaan ayaa soo qoray bimacnaa kitaaban waraaq buu soo qoray fariin dhambaal buu soo diray xaggee buu usoo diray mucaawiya waraaqda ayadaa ila almuhiira bni shucba wuxuuna ku yidhi muhiirow uktub ilaya ii soo qor bimaa samicta waxaad ka maqashay min rasuuli lah sal alay slam axaadiitii iyo diintii aad ka maqashay nabi maxamed qaybo ka mida ah, waraaqdii igu soo qor codsi wey wax laga qaada ninka wax kugu dhaamad wax ku tumayso hadaad gaari weydo inaad dambaal u dirsato aniga bal iisoo do niga bal iisoo dir wixii u dambeeyey iga soo socotii ayib qaala warad wuxuu yidhi faamlaa calaya waraadka oo kaatib muqiire ahaa ayaa wuxuu leeyay ila waa ninkii karaaniga waa loo yeeray waxa la waraaq soo qaata haye waan ku yeerin qor baa layidhi yaa yeerinaya xadiidkii muqiira yeerinaya faamlaa waa yeeriyey muqiire calaya dusheeda wuu yeeriyey oo xadiidkii u yeeriyey wakatabtu waxaan qoray biyadii ku qoray inii anigu haddaan muqiiro ahay samictu rasuulka waxaan ka maqli ama samictu rasuulkaan maqlayo yaquulu leh yani samictu yanha baan rabaa yanha asagoo ummadda ka reebhaya can karat su'aal haddaad soo weydiisay mucaawiya inaan waxaan ogahay kuu faa'iideeyo nabi maxamed waxaan ka maqlay asagoo ummadda ka reebahaya can karat su'aali su'aasha fara badan masaa'ilka cawiiska ee daqiiqa ah ee isxujaynta ah ee isxiridda ah baa laga hadlahaya su-aashu hadday faa'iida leedahay in la badiyo wax dhiba malaha ayib bacdu saxaabana waa weydiin jira nabig sal slam sida abu hurayre iyo xudayfo kale iyo laakiin markay macno darro tahay ayaa laga hadlahayaa ama markay fitne iyo qalqalo abuurayso ama ay dhib keenayso saa darteed selafku markaa su-aal la weydiiyo u arko ruux inuu tacanud u jeedo mama jawaabi jirin ayib juuqo ma dhihi jirin abu hawr baa wuxuu leeyahay shaafic baa yimid masar annagoo moodayna buu inaan ragga un fiqiga u yaqaana aan qolyahan xadiidan meelaha cadhacdhisan jiray buu xujayn jiray oo masaa'il cawiis iyo googaalaysi iyo waxaasna nafta u keeni jiray shaafic markuu masar yimid iyo waxaa la yidhi buu yidhi nin baa wuxuu ka yimid xaggaasi ciraaq ka yimid iyo xijaas ninkaasoo muxadid ah oo haddana sheeganaya inuu fiqi yaqaano qolyahan axkaanlawyaa weligood way jiraan qolyahan muxadidiinta ah baa ka dhaxay xiraxiraa colka geelle iyo ahiley ka dhexeeysa mataqaanaan qolyahan beeralayda ama aiga looda dhaqmi iyo qolyahan geela dhaqda col wey reemagaalkiiyo reemugana col wey ninka reemuga kuu imaan guriga joogtuu soo geli labada shaale meesha ku saaran buqaadan hawl taalla ma ah waa cadow ilahay u dhihi anugu waxaan xidhaan laha asaguna meel susuran layaaba muxuu aaminsan inaad daragsan tahay markaad meel kastaba dhigatay boorsada kuu buuxdo inaad u baahan tahay ma aaminsan in nolosheed o dhan ba ay kharaf ku dhisan tahay oodan koobka shaad cabiye oo soo galan ma aaminsana isagoo candhacay dhanbu iska maanaya dhibba kuma hayso idan dadkaas dadka cadaawad baa ka dhexaysa almuhim qolyihii fuqahadii joogtay abu thawr baa ka mid ahaa yunis bin cabdillah asadaf iyo rag badan baa ka mid ahaa abu thawr wuxuu shaafici markuu masar yimid baan u imid buuri xadid oo hadda fiqi garan hayaa joogaa waa kuma maxaa la yidhahda maxamed idriis shaafici xaggaasu ka ciraaq buu ka yimid xijaasna wuu soo maray maalig ardadiisi weeye uaalo marka dowr ah oo wada halxidhaalo ah baan weydiiyey buuri oo ku saabsan qiyaaska iyo masaa'il ku saabsan buuri janaayaadka iyo masaa'il ku saabsan dowr iyo tasalsul markaan su-aasha weydiiyey shaaficuu fiiri wadaa mise buuri masaa'il kaloo la weydiye bu ka jawaab u waday waan ku celi uga diiday waan ku celi uga diiday marka uu bilo uu joogo isbaranay oo arkay buu inaan arday qumanayo ma marka maanan dayn waan kusoo noqdaa waan ka faa'idaystaa xalaqaadkasaan fadhiistaa wixii axaadiita ama fiqiyaada uu sheegaan ka faa'idaystaa waagi dab markuu arkay buu inaan ahay arday quman oo ka baxay imtixaankii iyo is abu thawri su-aalihii maalinka horead weydiisay maalinkaan soo galay magaalada soo hadda su-aalihii baan sii daayay buuri intaan aqaanayda horta lagu jawaabo buy hamsiina wajan kala lii sheegay bu su-aashu alsaasay noqon dhanka haddaad dhankaas u noqon intaasoo madax ilaa konton madax buu shaafici kaga jawaabo buuri su-aasha oo intaba saxiix ku noqon karto waxaa idhi buuri maalinka hore maxaad aayir hal xabaabay u fil ugu sheegi intaad konton kaada sii deynayso wuxuu ihi maalinka hore mutacamid baad ahayd buuri diin iyo cilmi kaamaan ahayn imtixaan baad u socotay buuri waana ku gartay wa alyowm fa anta saa'il aalib daalib cilmaa tahay buuri hadda saa'il baa tahay baalicilmi laakiin marka hore waxaad ahayd bixinaya istaaba baasha hadday xiistaaba tahayna ikhlaas ma laha buuri haddaan kuu jawaabi lahaa oon kugu jawaabi lahaa saad doonayso ani laftirkooda dagaal baa geli lahaa ninkaas ka dhici yuusan ku daylaysan wixin ikhlaasku ka bixi lahaa anigu su-aalan ikhlaasa inaan ka jawaab ma doonayo buuri saa darteed marka hadda aad arday noqotay aniguna iska celinta iga baxday baan lilahay uga jawaabi buuri marka saasuu shaafici ugu sheegay ayib marka wuxuu su-aalee nacfee lama diidano wixii tacamud ku saabsan ama fadqalla abuurhaya ama ruuxa lagu dhibahayo ayaanu ku xambaarayna yanha ummadda nabigu wuxuu ka reebi jiray can katrati su'aali su-aasha fara badan iyo wa idaacati almaali maalkoo la dayaco la alaabiyo idaacat lmaalna waa maxay waa in lagu nafaqeeyo meeraad ajirkeheed culamadaa ku ambaaray waadana waxay dhn ma ahee warkaa war suufiyo meel kastoo ajir ka hel xoogaha laguma bixin karo mubaax baa jira aan ajir laga helayn oo naftaadi ama maxaan ku dhahay xoogow lahwiga qaarkii oo kalea ah. ee maxaanu isra ku cambaarayna idaacat waa in lagu bixiyo wadda aan bannaanayn idaacat waa maxay waa in lagu bixiyo wadda aan bannaanayn oo israafka ah iyo tabdiirka ah ama waxaa soo gela macnihi xoolaha in la dayaco aan xataa la dhaqin si fiican loo dhaqin xoolaha waa in la dhaqo shayga xaqiisa la siiyo hadduu xoola nool yahay ayib idan idaacat waa in xoolaha lagu bixiyo meel aan bannaanayn ama xaqoodii iyo dhaqitaankoodii laga soo bixi waayo oo la dayaco wa canqiila wa qaala wanaha nabiga ummadda wuxuu ka reebay canqiila waxaa la yidhi wa qaala hebel wuxuu yidhi aduu weligaa maxaa tahay un telefishin baa tahay ma kolbakas baa tahay un weligii un warka soo guurin waxaa la yidhi waxaa lahaa waxaa lahaa waxaa marwadi baryahana dambana de beenta iyo runta beenta badanba haddaad bulshada dhex tagto waxaa la yidhi aad ku socoto waad rumanaysaa ayib marka iska ilaaliya can qiila waxaa la yidhi waqaala wuxuu yidhi iska ya liqaa'u الnaasi laysa yufiidu shayئan siwa alhadayaani min qiilin waqaalin faaqlil min liqaa'i الnaasi ila liakhdi اlcilma wa islaaxi xaali weel baa sidaa yidhi wuxuu ihi dadka kulankoodu wax faa'iida a ma laha liqaa'u الnaasi laysa yufiidu shayئan waxa ma faa'iidaya dadkan alla kulantay bulshada dhex boodo wax baa ma tari mayso siwa alhadayaan hantaatac iyo daruuriyan baad ka faa'idin waxaa la yidhi kan wuxuu yidhi kan wuxuu hadalka cantara baqash min qiilin waqaalin faaqlil min liqaa'i الnaasi dadka la kulankooda iyo bulshada dhex taggeeda iska yaree buur ila liakhdi اlcilmi aw islaaxi xaali inaad cilmi ka soo faa'iidaysan ama arrimahaadi aad soo dana soo qabsan mooyeen xaslugoyni ba sheekh meeshan danta kugu jirto on feeri dadka in la waraysto oo xogta la raadiyo lama diidano laakiin inaad noqoto oon warkaa inta warbanni oon lagugu soo mushkilo wey warka oon lagu soo dunto oo noqoto oon koolbaks meel fadhiya oo darooriyo si on raadiyo aan damayn mushkilo wey yani waa in la iska ilaaliyo taas macna culamadu waxay ka saarayaan marka la maraya hadda xaaliga ah ruuxii muslimka ah soo loo xil saarayba inuu wararkaa soo ururiyo oo sirdoon u ah muslimiinta kale inuu asagu soo ururiyo canqila waqaala asagu waajiba noqonaysa maro badan baa iiwaaqiya marar badan in laga taga maaha baabu lacana allaahu man lacana waaliday wuxuu baab yahay allaha lacnado labadiisii waalid waxa lacnada aadaankii ah, baa la gaalamiya fadal baabu lacana allaahu man lacana waaliday xadaana cmr bn marzuuq albahili abu cuثmaan albasri ثiqaة faadil rawى lah الbukhaariyu وabu dawud qaala أhbarna shucba bn الxajaaج abu bisطaan alwasiطi can اlqasim bn abi baza alqasim bn abi baza alqaari ثiqaة akhraja lahu اljamaca waa nin markii qaari oo weliba qur-aanka ummadda bari jiray buu ah can abi طufayl caamir bn waasila saxaabiga jaliilkaad garanaysaan qaala wuxu uhi saxaabigaas su'ila caliyun cali baa la weydiiyey waa suaal muhiima ah wey hal khasakum ma idinku gooni yeelay annabiyu nabigu sal ly slam bishayin shay oo diin ah ama axaadiis lam yakhusa uusan ku gooni yeelin uusan barin bihi asaga annaasa ummadda kaafa gebi ahaan cali haddaad aalubeyt tihiin oo ree cabdalib tihiin ama aad tihiin ree bani haashim aad tihiin ama aad tihiin badhashi nebi maxamed maadaama aad aalubeyt tahay aad faadamiya halkaas aad lugta la gashay diin uu nabigu ku gooniyey lama jiro ummadda kale aan la barin ilaan shiici iyo balaaya waxay kiciyeen aalubeydka nebi maxamed cilmi gooni a la siiyey oo muhaajiriin ansaar aysan ka warqabin nebigaa gooni ahaan ugu dardaarmay xooguu baa loo qariyey waxbaa loo leexiyey la jifiyaano bannaan raafidii balaayo su-aashaas marka la weydiiyey saxaabiga hal khasakum nabiy nabigu idinku gooni yeelay midku gaar yeelay bishayin diin aw shay lam yakhusa uusan ku gooni yeelin uusan u sheegin bihi asaga shayga asaga ah annaasu ummadda kaafatan Eh, kuligeed xaale ay tahay qaala wuxuu loo sheegin oo idinka laydiin sheegay ree cali ama ree eh, bani haashima ama ahlu beyti rasuulilahi ah ma jiraa wey qaala wuxuu uhi maa khasanaa rasuulu اllah rasuulka ilahi uusan ku gooni yeelin una sheegin bihi asaga annaasa ummadda kale ilaa maa fii qiraadi sayfi buui ilaa hayun mooyeen ilaa maa hay mooyeen fii qiraadi sayfi sayfteeda galkeeda ku jira mooyeen seeftan aan wato galkeeda xaashida ugu jirta wax ku qoran yahay xataa wuu u goori yeelay ma aha xataa xaashida wuxuu ku qorraa saxaaba badan baa warisay oon cali ahayn wax hadda aan xusuusto oo dadka qaarka aysan ka warqabin intana ka jirta ayadana waatan ahri waraaqdan way igu qorantay xoogo axaadiid ah oo jinaayaadka ku saabsan iyo eh, faraa'id sadaqa ay ku eh, qoray qiraabku marka waa galka waxaa weyaan idiinta ay jilicsan midka geedkee qoriga adag ee mararka qaabka la jabiyo ka waa la imdi ba lada kaas imdi baa layhada ama qiraabku waa midkan eh, idiinta ee maqaarka ah fii qiraabi sayfi seefteeda galkeeda ku jira mooye uma akhraja cali wuxuu soo bixiyey saxiifatan waraaq buu soo bixiyey fa fiiha waxaa ku yaallay faidaa isla markaa markii la akhriya indhaha la saaray fiiha fi saxiifati waxaa ahaa faidaa fiiha maktub waxaa ku qoraa wey lacana allahu man dabaxa ligayr illah lacana allahu allaha lacnado oo naxariista allaha ka fogeeyo man dabaxa ninka u gowraca ligayr illah ilahay hayrka wax u gowraca jin iyo shayaaiin iyo mingis iyo wax la garan waaye iyo abooto ninka wax u gowraca iyo awow hawshaa khatar wey xataa nabi sal l slam kama fi sunan abi daud waayrihi bisanadin xasan nabigu laba nin ninba waxay ku tartameen anaa kaa deeqban anaa kaa deeqbadan hibil anaa kaa deeqsan anaa kaa deeqsan waa la tartamay nin baa adhi iyo geel buu laayay ankaasu raashin meesha waray ninkan raashin xoog laayo wuu waray nabigu wuxuu raashinka lama cuni kara xaaraan wey maxaa yeelay faan iyo fakfaq iyo halguu sheegay iyo hebel baa hebel ka deeqsan bad xoolaan u qasheen ilaah dartii umay naqalin nabiga kaasu ataa xarimayba iska daa marka jin iyo mingiis iyo balaayo iyo boorano mid loo doro alkiiba daa ayb marka hawsha waa in iska yaela khatar wey man dabaxa ninka wuxuu gowrac liayrilah ilaahay dartii waxaan ka ahayn wa lacana allaahu allah lacnado man saraqa ninka xada oo dhuunsada manaara alardi dhulka calaamadihiisa soohiibihiisa ama sumadihiisa manaar waa jamcu manaara beerahoo kale marka dariska la yahay soohiimaha udhexeeya dadka sumad bay beertu kala leedahay ninka saxadkiisa waa la yaqaanaa guryaha waa la yaqaanaa ninka marka sooda riixa sameeya ee suu sanadka markuu hadda uu beertii cararooga hayaba xoogowgu soo durki laba burbuu buu jabin oo isuu kuu wado jibaa lababa kaa qaada waaga dambe ruuxa noocaasa ee soodimaha beeraha iyo ceelasha iyo guryaha bedela waa malcuun wey lannu xaq annaas buu dulminaya maxaad ka sheegi waba la dhacayba hadda inagu somalia warka badaaba mid soodin badeliy xoog riaa baynu ka hadlaynahay waynu ku kala habsanayba sooma ayib ilaha sakhiro kuwii yaraayi bal kalahabsigii aad qabataanna cagta la mariyey kuwii yaraa bal kalahabsigii iyo lacanadii ha laga baxo soomaaliya waa ha noqoto ninkasta wixiis loo celiyo waxaad ku samaysay baad ogtihi idinka idin talla lacan allah allaha lacana man saraqa ninkii xada ama dhunsada manaara ardi ardada calaamadaheeda iyo sohodimaheeda bedela walacana allaahu allaha lacnado man lacana ninka lacnada waalidayhi labada dhashay xadiika la fasirayo wuxuu ku fasiray labada waalid see loo lacnadhaya ruux baad aabbihii hooyada caay ama nacalla aabbaha ku yaal baad dhihi asna nacalla hooyada iyo ku yaal idan waalidkiyaa lacnad adaa u soo jiiday adaa u jiiday marka dhibku halkaasu ka socda taa wey walacana allaahu allaha lacnado man aawaa ninkii soo dumay ee soo dhoweeya muxdian nin fasaad wada muxdian nin bidco wada nin dhegdarro wada nin jaajusnimo wada nin gaalo wada nin munaafiqiin wada nin qabyaalad iyo wada qowmiyad yani almuxdi huwa aladii yufsid fi ardi wey ninka fasaadka wada fasaadka mid diin ha noqdo ama mid dunya ha noqdo hada huwa lacana allahu allaha lacnado man aawaa ninkii soo duma taageera soo dhoweeya soo hoyaya muxdian nin ixdaad wado diintii bedelaya ama dunyadii bedelaya fasaad ka talinaya baabu yudiru waalidayhi maa lam yakun macsiya waa ku jiraan sheekh nafsu shay nin kastoo fasaad dooyo ama diimeed wadaa soo gelaya cumuumka xadiidka siduu xaafid ibn xajar uu tilmaamaya fii fatxi baari iyo khayrkii bay tilmaamayaan ayib ninka qabiilka difaacaya ninka dhiigga qabay difaacaya qaranaya nin baa nin surka dili caldhi la raadiyo lacag baaba la ururi waxa laga tuuri south africa waaba la qarinba tigid baa loo diyaarin ingiriiska yurub baa loo diri ninka lama hayo waabad qarinba qaadiyo qariyaad noqonaysaanba idan ruux kastoo ninkaas dhiiqabaha ama fidnada wada ama aafada wada soo dhoweeyay asaga iska daayay adaa malcuuna soo dhoweeyey ee gurigaada keenay ama ka qayb qaatay ninkaas waxuqabadkiisa lacnad badan baa somalia dhex tala marka iyada baabu yubiru waalidayhi maa lam yakun macsiya waalidkii uu baarinimo samayn haddaa wax waalidku codsanay usan macsiyanayn yacni bukhaari wuxuu kutusaya cumuumka waalidku wax kasta uu codsado waa loo samaynayaa hadduusan macsiyanahayn wuxuuna ku leeyey waalidkii waa loo baarinimo samayn maa lam yakun shayga iskugu birifalay hadduusan ahayn macsiya xadaثna mxamed bn cabdاlcaزiiz alcumari ramli alwasiti waa saduuqu yahim akhraja lahu اlbukhaari wاtirmidi fi الshama'il waynu soo maray iyo nasa'i qaala wuxuu yihi sheekhaas xadaثana cabdulmalik ibn اkhطaab ibn cubaydilah ibn abi bakrat albasri waana maqbuul asagu bacdu culama waxay lehin wa majhuul xaal aw waa min rijaal albukhaari fi اladab laqiituhu waxaan kula kulmay ninka asagaa biramla ninkee odhan laqiitu biramla waxaa odhanaya moxamed bin cabdilcaziiz yaa wuxuu la kulmahayaa cabdilmalik ibn اlkhطaab wuxuuna kula kulmay biramla meesha loo yaqaan qaala wuxuu ihi xadaanii raashid baa ii warramay ibnu najiix eh, alximaani oo loo yaqaan abu muxamed abu muxamed ah waa nin saduuqaasau ah, rabama ahda ayuu xaafidku leeyahay can shahar buu iga warramay ibnu xawshab shah ibnu xawshab waa mowla asma binti bin sakan alansaariya ayuu mowlo u ahaa waa nin taabici ah xaafidna xajar iyo sheekhiisu haytami waxay marayaan inuu yahay xasan alxadiid fatxubaariga iyo meelo badan nimanna waxay leeyihin sidiisa waa daciif axmed xambal iyo tirmidi waxay marayaan riwaayat ibni bahraam canhu waa saxiixa wixii kalena waa daciif almih marka la soo ururiyey ninkaas in dacfi kale ku yimaada mooye inuu xasan xadiid yahay baa loo badan yahay can ummi darda waa saduuq kaiir اlirsaal wاlawhaam washahar xasan اlxadiid buu leeyahy xaafid xajar fatxiga majalka saddexaad toddobaatan iyo sagaal raqamka kun hal boqol iyo sagaashan xadiidka ah ama hayami majmaciisa mujalka afraad ku leeyahay waa xadiiu xasan can umidarda asuqra baa loo yaqaanaa umudarda alkubra baa jirta tan waa tii suqrada waa faqiiha caalima iqa ah can abidarda bay ka warinaysaa qaala wuxu uhi saxaabigaas awsaanii rasuul اllah rasuulka wuxuu ii dardaarmay bitiscin sagaal arrimood kow laa tushrik billaahi buu nabigu yidhi ilahay ha u shariig yeelin shay-an waxba gediba haba yaraada wey ilaahay marnaba wax ugu sharigeelin maxaanu isku ogeyn yani nakira fii siyaaqi nahyi tacumu baa la yidhahdaa sida markay siyaaqu shardi ama siyaaqu nafyi ama siyaaqu nahyi ku timaado dhan xataa siyaaqu listifhaam waa la mid idan shay-an waa nakiro weliba waxaa loo yaqaanaa waa hay istiqraaqa hawlaha cumuumka keena midda ugu daran bay la mid tahay idan nabig laa tushrik billaahi lana waa naahiyo laa tushrik billaahi shay-an haba yaraadaba wuxuudan ha ahaado ilaahay marnaba ha u shareejelin bal wain quicta habligugu gooye war xoogow ma ahe xoogow yar sujuud marnaba ha yeeli shirki haba yaraado hawsh haba gaadha in lagu gugooyo xubxubin marnaba shirki ha geli ayib wain quicta haba lagu gugooyo xubnahada hala jarjaro aw xurriqta ama ha lagu gubaba marnaba hadhyan dhicina shirki alla timaado laa tushrik walaa tatarakana ka tegin aلsalaaة almaktuuba salaada la farad yeelay adoo ula kacaya kas ha uga tegin hurdaa ku dhaafin karta nisyaan baa ku dhaafin bani aadan baa tahay laakiin salaad aad arkaysa marnaba ka tago oo farad ah walaa tatrukanna ha ka tegin aلsalaaةa almaktuubata salaada la farad yeelay mutacamidan adoo u kasay si ula kacaya hawshaas u bareeray waman tarakaha ninka ka taga salaadda faradka ah mutacamidan si kasa oga tagaay beri aad waxaa ka beri noqotay minhu xaggiisa adimatu balanta ilahi ba ka baxay xifdigii ilaahay iyo magantii ilahay ba ka baxay ilaahay magantiisa kuma jiro dhiggiis u bannaay wadata ku fasireen oo waa kaafir ayib nimada waxay leeyiin ilahay ballanku la galay oonu caabudo ahayd allana u ilaaliyo ahayd buu ka baxay mhim beriaad waxaa ka beri noqotay waa nusuus alwaciid halkaasan taagnanayna minhu xaggiisa adimatu ballantii ilahay ama magantii ilahay buu ka baxay walaa tashrabanna ha dhamin ha cabin alkhamra khamrada ha cabin fainaha khamru miftaaxu kuli sharin shar oo dhan bay fure u tahay baa layidhi fi xadii saxix waxaa ku sugan khamradu waa um اlkhaba'ir maxaa yee ninka khamre cabaaye fainahu yaqacu calaa ummihi wa camatihi wa khaalatihi wa cala bnatihi khamra ninka cabaaye waxaa dhici inuu hooyadii hawiyadii wax ka dayo oo walaashay wax ka dayo oo e, e, eedidda wax ka dayo yani um اlkhaba'ir wey naf uu dilo khamre cabo khinsiir cuno wax ka xaaraana ma jira ninka asaga ayib fainaha miftaaxu kuli sharin shar o dhan bay fur u tahay waalidayka waaic adeec waalidayka labada ku dhashan adeec baa lee hadalkooda yeel u nuglow u dhaga fududow ayib wain amaraka haba ku amreen ama waa shardi cusub wain amaraka hadday ku amraan labada waalid an takhruja inaad oga baxdo min dunyaaka adduunyada oo dhanba aad ku wareejiso fakhruj lahuma waalideyka maxay keentay labadii waalid adec maxay keentay nabigu wuxuu dabadhigay hadday xataa wix adduunya aad ah leedoo dhanba ka dhex soo wareeji kulligood waarkeedaba waa inaad ka dhex birigu wuxuu keenayaa inaad ka dhex baxdo ka dhex caaq baa tahay saa darteed dagaalii dhex maray mucaawiya ibn abi sufyaan iyo cali dhex maray waxaa dagaal kasta dhex taagnaa cabdullahi bn camr caas u dhex taagnaa seeftiisana gal kama bixin safka horuu iman xabad qash ka siin maaya seefnaa bixin maayo gabansu gabanay u gabanay markii dagaalku dhamaan dadka dhex kici jiray waagii dambaa la weydiiyey cabdullahi bin canow dagaal kasta oo mucaawiya uu soo hogaamiyo oo aabbaha uu la soco waa la socotaa seef cidna kama sagaara kama dhijis mana joogta iskama fadhid maxaa u dan leedahay wuxuu yidhi aabbahay baan hadda ka hor mar isqabannay waagii nebi maxamed uu joogay aabbahi baa arrin iga sheegtay buui aabbahii baa nabi maxamed ugu dacweeyey nabiga aadii canaantay wuxuu hi ibni camrow cabdulaahiyow adeec aabaaka intaad nooshe aabbaha adeec intaad nooshe aabbahay marka camr bna caas ayaa mucaawiya la safan dagaal kasta inaan aan aadoo ka qayb galo igu qasbaa bax buu yidhahda anna waan bax waan dhex istaagaa muslimna kama dhiijiyo haddii liideeno ana mudlum baa la dili buui odagaan marka raalli gelin buu niman yahu raalli ahaada iska ilaaya fidno wey marka halkaasay bacdu saxaba la gaadhay in lagu adeeca ma ahayn macsiya ahayd laakiin wuxuu isku dayey saxaabigu inuu macsiyana ka fakado aabbihiina uu qanciyo fiqi kalea meesha ku jira halkaas soo kala baxay laakiin asalba macsiya ahayd oo in la aada ma ahayn oo la yeelo nabig wuxuu marka eh, fakhruj lahuma ooga bax meesha ma fiqiba igu jira oo taageerhayo ah waalidku hadday dhahaan haweenayda ha la fura in lagu adeecayo xagee kaga jiraa nabi wuxuu yidhi addunya mataac wa khayru mataaciha almarأaة الصاalixa idan haweenku adduunyaday ka mid yihiin nabi wuxuu i waa in amaraaka an takhruja min dunyaaka fakhruj lahuma nas weeye meelka meeshaad ka marayaan baa la rabaa idinka idinta alla waaya walaa tunaasacanna hala murmin ama ku qabsani hala doodin wey wulaata اlamri qolyaha talada loo dhiibay madaxweynayaasha muslimiintana hawsha ha ku qabsani bimacnaa xaafid ibn xajar iyo nawowi iyo culm waxay leeyihiin ma aha hawshu ha la murnin xaq hau sheegin maaha intaad khuruuj ku samaysood ka tuurto adoo ku fadhiisina wax laga hadlaaye xaqa waa in loo sheego loo caddeeyo sanka laga geliyo geeriba ha ah, ah, ku geysee ku celi jamaal haweenaydu waalidkeeda hadday ku amraa inay ninkeeda ka soo tagto kama tegi karto haweenaydu waalidkeed iyo ninkeeda ninkeedaa ku xaq badan nusuus baana caddays nas baa yaalla xadiidka bazaar iyo khayrkiisa abi saciid alkhudri baa caddaynaya idan marka waa kala duwan tahay baabka baab rageed baan ka hadlaynaa waa baab rageed ninka furiinka haya wey ninka laga hadlayo gabadhu hadday waalidkeed iyo ninkeed wada dhaqmi waayaan khulac bay leedahay xakan bay leedahay hawlo badan baa jira waalidkaan sasabaynaa xoogow shafaa la maray haddii la keri waayo shareecadu xal bay keenaysa laakiin jumhuur waxay marayaan gabadha ninkeeda iyo waalidkeedu ninkeedaa ku xaq badan nusuus baana cadaysay ayib waxaa kugu daliil ah low kuntu aamiran axada an yasjuda liaxadin la amartu اlmarأaةa an tasjuda lizawjiha wاladii nafsu muxamadi biyadihi laa tuؤaddi اlmarأaةu xaqa rabbi xata tuؤaddi xaqa zawjiha nusuusta ku timi dumarka iyo ragga xaggooda waa khatar wey baabkaas jamal marka ay gelin baab kalen ku jira ayb walaa tunaaزicanna hala doodin baa laha ku qabsanin wulaata alamri fii amrihim wain ra'ayta abaad u aragtide annaka adugu anta anta almuxiq inaad tahay xata doorta inaad gar leedaho adugu keligaad xaq ku taagan tahay hawshan ha ku qabsan nimanka faraha qaad ayb inaka anta almuxiq fi hada اlmasأla laakiin xaqa waa loo sheegay marnaba looga gaaban maayo waa dariiqaة الsلف الصاalح min الصaxaabaةi والtaabiciin haddii yaclas dhihi waayo wax u socon maayo afضل الجihaad kalimaةu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir waa la sii daynaya ayb walaa tafrir haka cararin ha ka cararin min الzaxfi rigrigada ee dagaalka rigrigada iyo goobta lagu dagaalamay haka dhaqaaqin bale wain halagta abaad dhimatide nafta baa lagaa goya ha dhaqaaqin adoo taagan asha lagugu yimaado oo wafarra haba cararin asxaabuka kooxdaada xataa kooxda kula socda hadday dabada jeediyaan soo istaag laakiin eh, tafsiirkii iyo fiqigii ibn cabaas baynu ku qaydaynaa marka waa markii aan lagaa badnayn ibn cabaas wuxuu nin ninkii ka carara faqad fara min azaxfi laba nin ninka ka carara faqad fara min azaxfi waman fara min alaain faman fara buuri saddex nin ninka ka carara muusa cararin alaana khafa allahu ka qaatay halkaasuu kala baxay dad aragtay inay maslaxadu tahay nimankan aad u gembiso ood la gaba ood xarbul cisaabaad iyo eh, iyo kari ku samayso ood iska dhiciso fiqiga dagaalka keenaya hadday ah, tiraado anugu aan soo tagna dhawaaqi maayo kontankiinaba maalin baa dabka la saaran dib dambana qash laga siin maayo kolba habaha rag ku luglaa loo daynayaa mise waxay u laabanaysaa fiqi alcaam iyo maqaasid asharica u laabanaysa laakiin ruuxa muslimka halgamayaayo waa inuu ninka gaalka uu ka dareemayay hilada iyo shida iyo shajaacaan caadi ahayn ya ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaruunakum min alkufaari walyajiduu fiikum hilda dabacsanaa jidac iyo farxiu lama baana meesha ninku waa inuu ninka ka yahay oo laga kala dhaqaaqa la raba waanfiq nafaqee oo masruuf oo bixi wey min tawlika yani min fadlika wa hinaaka tanaadkaada ee gacantaada waxa ku jira calaa ahlika ahalkaada ka nafaqee wixii aad haysa ka nafaqee gacan waxay haysay bixisaay waman lam yastatic minkum awlan weyaan awlku marka waa inaha iyo tanaadka wey hoontanimadka waanfiq bixi min awlika yani min hinaaka wa maalika ka bixi calaa ahlika ahlkaada ka nafaqe walaa tarfac karo u qaadin casaaka ushaadana can ahlika ahlkaad caruurtaada oo weyo bal xadii baa ku as xadidka ibn cabaas meelay carruurta arkahayaan ushu ha sugnaato shaabuudka guriga raarkiis in la suro aryaa iska ilaaliya wataa ushi carruurta waa in la cabsiiyo islaanta laftirka weli haddaad mar waad qaranaysaa baashii halkaas saaran tahay ayib <laughs> marar badan bay hirkeenaysaa in laisxawdiyo laakiin hadda ninkii ul waxaa jira maxay ahayd xuquuq linsaan maxay ahayd naynayn baa meelaha ka jiradhi fida miyaa jirta waayahay walaa tarfac kor ha u qaadeen waa casaaka u shada can ahlika bacdu nus waxay qorahayaan walaa tarfac casaaka calaa ahlika riwaayadaa khalad wey ehelkaada iyo carruurtaada uga wey edabtooda inaad ogaato yani edabtooda gacanta ku hay maxaa yeele riwaaye axmed baa caddayso walaa tarfac canhum casaaka adaban hala edbiyo wey carruurta lama taabto waa lala hadlaa waa war baadila wey ba waray gaaladan ku akhriday carruurta waa lala hadlaa waa la sabaa saas looma xawd wax ka jira ma jiraan somalia waxay dhihi jireen wiilkaad ulka la majeerato seefbaad la majeerataa yani wiilkaad usha aad kala ku dhufanin waa casya waa quruxsanya waa dilaaci waa mutulaatin mashadooyo wey gacad julkiisa lama taaban karo aad tiraado hadhow markuu qaan kara seef baad la qaabili tu wax badraan noqdo oo khariban yaa waxaad gaari maba sulka maka goysa warkiisaba marka markuu yar yahay baa la tarbiyeeya waxay ku yidhahdaan eh, xarafka alif ku halaaba albaqar kuma hagaago yani waa in la tarbiya carruurta nabigu wuxuu leey walaa tarfac ayib casaaka can ahlika ajaban wey marka in ruux la dilo cadaawnimo lama doon waa edbin tarbiyeyn ayib waahifhum cabsi fillahi ilahay ku cabsi rabbi xusuusi wey ilahay awooddiisa cadaabkiisa naartiisa oga sheekee daalimka wuxuu leeya oga sheekee yani rabbi bar wey inay addoommo yihiinoo lamaamow laga sareeya u sheeg waahifhum ku cabsi rabbi xusuusi wey filaahi caza wajal waana xadiid xasan aad u qiimo badan xadaana moxamed bn kaiir miyaan ku daraa masalkaasna istaagaate halkaa inoo jooga